kitaabi macaalim sunna nabowiya fii leylati asabt alkhaamis min shahri muxaram caami alfin wa arbacumiya wa arbaciin lihijrati lmustafa sala allahu calayhi wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والساحين يسر الله الاتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كي كوبات مجالس دولمرك إشارة كوبا كتابك معالم السنة النبوية هبين كان وهبين سبتي أه شنتا بش محرم كنا فربقل إي أفرتن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم cashirkan caawa waa cashirkii koobaad ee sanadkan kun afar boqol iyo afartanka hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam kitaabka aan ka galno ilaahay ayaa kumaas subxaana wa tacala lehna gaarsiiyey inaan kun iyo afar boqol iyo afartan annagoo amni iyo caafimaad qabno uu rabbina gaarsi subxaana wa tacaala diinta allahna subxaana wa tacaala barashadeeda iyo isbarkeeda iyo u khidmadeeda aan u taagannahay wa nicmo ilaahi subxana wa tacaala dad badan oo walaalaheen o ilaahay u siinin alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kuna linahtadiya lowla an hadaana allah nicmadaas ilahay baanu kor yeelayna subxana wa tacala ilahina waxaan ka baryaynaa inuu noo taam yeelo hadafka iyo leenahay oo jannada ugu sarraysa iyo radihiisa rabbina siiy wa tacaala majliska waa majliskii kow iyo labaatanaad majliskan ah, wuxuu ka bilaabanayaa baabu lmaddi waatarjiici fi lqira'a waxaan kusoo jirnay maqsadka labaad oo cilmiga masaadirtiisa ah jamcu lqur'aan iyo fadaailihi ayaan kusoo jirnay kadibna baabka afaraad baabu baabulmaddi waltarjiic fi lqira'a baabu lmaddi madka oo la mada oo qofka mad uu la imaado i watarjiici ku noqnoqosho oo qirada lagu celceliyo fi lqiraa'ati qur-aanka markuu qofka akhrini in hadyiga nabigeenna uu yahay calayhi salaatu wasalaam ayuu baabkan u baabya weeyaan lmaddi madka iyo wtarjiic celcelinta qur-aanka la celceliyo fi lqiraati xilliga qur-aanka la akhrini ayuu baabkan u baabi weyaan xadiidka afar boqol iyo todobaatanaad can shucbata laga wariyey can mucaawiyata ibni qurata wuxuu ka wariyey can cabdilaahi ibni muqafal wuxuu ka wariyey almusani radia allahu anhu ardaah wa raxima shucbata wa mucaawiya qaala wuxuu ninka la yidhi cabdulaahi ibn almuqafal ee ree musayne ahaa qaala wuxuu rasuula rasuulka lyaranka sala allahu calayh wali slm yowma alfatxi maalintii maka la furtay calaa naaqatin hal isagoo saaran oo lahu isaga hasho u sugnaatay yoqra-u nabigu wuxuu akhrinaya calayhi salaatu wasalaam suurata alfatxi inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan ayuu nabiga akhrinaya sala allahu aley wasalam aw min suurati alfatxi ama suurat alfatxi qeyb ka mid ayuu nabiga akhrinayey qaala wuxuu yidhi farajaca uu ku noqnoqday uu ku celceliyey fiiha ay fii qiraa'atiha markuu nabiga akhrinaya calayhi salaatu wasalaam suurat alfatx ama inaa fatax nabigu ku celinay sala allahu alayh ali wslam inaa fataxnaa laka fatxan mubiina saasoo dhowr jeer uu nabiga ku celay alai slat slam qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib qaalada ninkii hadalkaala waa shucbo weeyaane ibnu xajaaj qaala wuxuu yidhi qara wuxuu akhriyey mucaawiyatu mucaawiya wuxuu akhriyey yaxkii isagoo dhaajini amaba sidii uu qiraaata ibnu muqafal ibnu muqafal siduu u akhriyey inuu muxuu ahaa sidiisoo kale u akhriya ayuu galay oo akhrinta ayuu bilaabay weyaan wa qaala kadibna wuxuu yidhi low lowlaa an yajtamica annaasu dadka inay ururaan haddii aynan ahayn calaykum korkiina oon arrintaa ka baqaynin la rajactu waan ku celcelin lahaa oon u akhrin lahaa kamaa rajaca siduu u celceliyey ibnu muqafal ibnu muqafal yakii isagoo ka sheega can nabiy sal ala slm sida ayaanu arin lahay weyaan ninka marka shucba ibnu xajaaj waa imaamka a taqaaneen min aimati aljarx watacdiil raximah llah mucaawi ibnu qura wuxuu ka warinaya ninka cabdilaahi ibnu muqafal ree musayne ah ayaa nabigeena wuxuu ka warinaya sala allahu alay waslem inuu nabigeena arkay cabdillahi ibnu muqafal baa arkaya maalintii la furinaya magaalada maka magaalada maka furashadeeda waxaa weeyaan waa arrin aad cajaaib badan ay ahayd maxaa yeeley nabigeena sala allahu alay waslem wuxuu ka baxay isaga oo ariidan isagoo la buriyey isagoo la ceeriyey isagoo muxuu ahaa aada loo duleystay ayuu nabigeena ka baxay calayhi salatu slam magaalada maka tan labaad sanadkaas maka la fura laba sano ka hore laba sano ka horena xitaa inuu usoo cumraystaa loo diidayo mxuu aha muxuu aha meesha la yidhaahdo xudaybiya oo magaalada maka labaatan kilomitr u jirta ayaa nabigeena lagu xiray halkaas ayaa lagu celiyey oo la yidhi noqo oo madiina ayuu nabigeena ku noqday sal allahu alay waslam waaya waa meeshii ay ku dhici jirtay eh, baycat aridwaan baycadii lagula ballamay muminiinta caalmowt ay ku ballameen ama alla nafira ay isku khilaafeen sanad laba sana ka hor ay dhacday nabigeen markuu galay calayi slat slam toban kunoo ciidan ayuu watay magaalada maka sanka ayuu ka duray maca daalika isagoo muxuua haybadaas iyo sharaftaa ku socda oo cid xataa ka hor imaada la waayey ayaa nabigeenna tawaaducan lilah madaxiisa iyo wejigiisa wuxuu saarnaa rukuubkii u saarnaa tiirashii amaba labadii muxuu ahaa shay oo saa ugu horreeyey oo la qabsanay ayuu tawaaducan lilahi nabigeenna cala sl sl madax u saartay hadyiga nabigeenna marka wuxuu ahaa markuu allah cizay subxaana watacaala isna alla ayuu isu dullayn jiray qofka muminkana saas ayaa la doonayo hadduu alla mansab ku siiyo madaxnimo dhaqaalo ku siiyo rabbigan subxaana watacaala cilmi ku siiyo wax ummadda kale aad kaga muxuu ahaa sarrayso uu rabbi ku siiyo subxaana wa tacaala haduu rabbi ku siiyo inaad ilaahay subxana wa taala isu dulayso ood rabbi subxaana wa tacaala inuu ku siiyey eh, qirato arinta ayada waa arrin loo baahan yahay hadyiga nabigeena saas waay calayhi salaatu salaam marka maalinta ayada ayaa nabigeena waxaan ku leeyahay isagoo hal saaran isaga uu leeyahay suuratulfatxna akhrini markaasaa waxaa weeyaa nabigeena uu ku celceliyey calayhi salaatu salaam innaa fataxnaa laka fatxan mubiina innaa fataxnaa laka fatxan mubiina marka meelaha macaanida khaaska xambaarsan ama meelaha qofka inuu ku tadaburo macaanideed macaanideeda aad u dhuuxo raba qur-aanka in lagu celceliyo inay hadiga nabigeena ayaa laga qaadana sala allahu calayhi waali wasalam waaya fa qultu kadibna waxaan idhi limucaawiyata waxaan ku yidhi shucba iyo hadalka wate eh kayfa sideeba kaana u ahaaday tarjiicuhu qur-aanka si u celcelin jiri qaala wuxuu yidhi saas kale oo muxuu ah, madki iyo tarjiic ayuu israacinayaa eh? alaaa maraat saddex jeer ayuu muxuuah dhihi jiray weyaan wa fii riwaayati riwaayat buhaari bukhaari usugnaatay ama ku sugnaatay wa huwa isagana yaqra'u isagoo akhrinay suurata alfatxi aw amaba min suurati alfati suurat fatxa wax ka akhrinay weeyaan qira'atan akhrin layinatan dabacsan yaqra'u nabigu uu akhrina calayhi salaa slaam wa huwa isagana yurajicu ku celceli nabigeena sala allahu alay waslem ama madkii ood muxuu ahaa dheerayna ha noqdo ama ku celcelinta ha noqoto weyaan marka qur-aanka insaa loo akhriyo ayaa nabigeen uu samayn jiray calai slat saas ayuuna muxuu ahaa laga qaadanaya ficilkiisa sala allah alay slem xadiid afar boqol iyo ko iyo todobaatanaad can qataadata waxaa laga wariy ibnu dacamata saduusi albasri qaal wuxuu yihi qataada su-ila anasun anasu maalik ayaa la weydiiyey kayfa sideeba kaanat ay ahayd qiraa'atu nabiyi nabigeena sala allah alay slem akhrintiisa ay ahayd qur-aanku ahriyo qaal wuxuu yidhi kaanat waxay ahayd bismi illaahi araxmaan araxiim ayuu akhriyo yamudu isagoo madi bismi illaah bismi illaah saasoo kale wayamuddu biraxmaani arraxmaanna madi wayamuddu biraxiim marka nabigeena saas uu akhrin jiray calayi slat slam bismi illaahi araxmaani araxiim saasoo kale iyo wixii la macno ah amaba kaag dhow baabun tartiibi lqur'aani qur-aanka in la tartiiriyo oo tartiib loo akhriyo waijtinaabi alhadi iyo degdega in laga fogaada inay hadiga nabigeena tahay sal sl ayuu baabkan u baab yahay xadidka afar boqol iyo laba iyo todobaatanaad can abi waa'il waxaa lagu yihi qal wuxu yhi abi waa'il ja'a rajulin baa u yimid ila bni mascuudin cabdullah mascuud ayuu u yimid fa qaala wuxuu yidhi qara'tu waxaan akhriyey almufasala khamiis oo dhan subax khamiisaad ayaan akhriyey alleylata xali ayaan akhriyey fii rakcatin hal rakc ayaan ku akhriyey laa tuqadim ilaa suurat annaas ayaan hal rac ku akhriyay ayuu yidhi xali fa qala wuxuu yidhi haddan ay hadaytahu miyaad dadejisay haddan dadejin oo ka kahadi shacri haddi shicri shicirka sida loo dajiyo kale ayaa u dadejisay miyaad u dadejisay mise waa ahaa saas weyaan waa suaal waa su-aal inkaari ah haddan ay ahadaytahu haddan kahadi shacri shicri shicirka sida loo dajiyo miyaad u dajis qur-aanka muxuu ahaa aad baad u fiijisay weyaan waayahay laqad caraftu waxaan gartay oon aqaanaa anna daa'ira suuradaha isku mawduuca ka hadlo nadaairta qaar mawcid ay ka hadlaan wacdi qaar naarbay ka hadlaan qaar jannay ka hadlaan qaar tawxiid ay ka hadlaan qaar axkaamba ay ka hadlayaan qaar bacigii nushuurka ay ka hadlayaan qaar qisastii ummadihii hore ka hadlayaan markaa suuradaha isku nooca ah aad baan u aqaana ayuu leeyahay allatii taasoo u ahaaday annabiya nabigeena sal sl yaqra mid ama yaqrinu mid xiriiriya baynahunna dhexdooda fadakara wuxuu sheegay cishriina labaatan suuratan suurada oo min almufasali khamiis ka ah. suuratayni laba suuradood fii kuli rakcatin rakca la arkaba laba suuradood weyaan hayayulmuzamil iyo almudair oo kale waa isku macaani tusaale ahaan waa isku dhow yihiin ahaan suuradda la yidhaahdo mxuu ahaa alam tara kayfa ala suurat alfiil iyo suurat quraysh liilaafi quraysh ayadna taqriiban macaanidoodu isku dhow yihin tusaale ahaan wahaakada marka suuradaha noocaasa labalaba siduu nabiga isugu xiri jiray alayh slat slam ayaan xasuusta ayuu leeyahay oo labada labada suuradoodba hal ragc ku akhri jira nabigana sal slm tusaalahaan salaada eh, salaada subax oo jimcahoo kale waxaa wada la wada xiriiriyaa suurat alinsaan iyo suurat asajda maxaa loo wada xiriiriyaa macaanidooda isla oo mid walba muxuu ah iyo jannadii iyo naarti iyo wamaa ilaa dalika jazaagii iyo ka hadlaan saasaa loo xiriiriya iyaga laftirkooda xadiidka afar boqol iyo iyo eh, xadiidka afar boqol iyo saddex iyo ibnu abi mulaykata ibnu abi mulayka waxaa laga wariyey cabdilahi ibn abi mulayka weeyaan raximahu llah can bacdi aswaaji nabiy nabigeena sala la alay slm xaasiskiisa qeyb ka mid ah wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi abu caamir abu caamir oo ruwaadii abi mulayka ka wari ka mid ah qaala wuxuu yidhi qaala naaficun naafica wuxuu yidhi urahaa waxaan u arkaa qofta isaga oo xaasaska nabiga ka mid ah xafsata inay ahaydaan u malaynaa weeyaan annaha iyada su'ilat waxaa la weydiiyey can qiraa'ati rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigeena qiradiisa ayaa laga weydiiyey fa qaalat waxay tidhi inakum adinka laa tastatiicuunaha ma kartaan oo sidii nabigu u ahrin jiri uma ahrin kartaan qaala wuxuu yidhi faqiila waxaa loo yidhi ahbiriina noo sheeg biha iyada noo sheeg xataa ayaanan karin noo sheeg qaala wuxuu yidhi faqara'at waxay akhrisay qiraa'atan akhrin bay akhrisay tarasalat ay tartiibsatay fiiha gudaheeda qaala abu caamira wuxuu yidhi ruwaadda ka mid a ah qaala naaficu naafica wuxuu yidhi isna waa ruwaadiyu ka mid yahaye faxakaa wuxuu noo xikaayooday lana annaga ibnu abi mulaykata ayaa mxuuaha sidii uu nabiga mxuu ahaa xafso ka soo warisay ayuu noo dhaajiyey amaba sidii ayaad mxuu ahaa noo maalay waaya alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin uma intaa kadib qaطac wuu gooye alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin kadibna الرحمن الرحيم ثم قطع kadibna waa gooyey maliki yوم الdيin saasuu nabigan u kala jarjaraya عalayhi الصلاaةu وaسلام imaam أحmed ayaa xadiidkaas soo saaray rijaalu ثiqaat rijaalu الshaykhayn saas weeyaan raggiisa waa rag lagu kalsoon yahay baabu xusn الsawti codka oo la qurxiyo biاlqirا'ati akhrinta qur-aanka lagu mxuu ahaa akhrinteeda lagu qurxiyo ayuu baabkaan baab weyan baabu xusn sawti sawtka in loo baahan yahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa lagu wariyey radia allahu taca anu arda anahu abu hurayra samica nabiya nabigan ayuu ka maqlay sal slm yquul nabigeenna isagoo lah maa adina ma dhegaysto allahu alla weyne lishayin shay ma dhegaysta maa adina intuu dhegaysta linabiyin nebi oo xasani sawti cod quruxsan bilqur'aani qur-aanka cod quruxsan yajharu bihi weliba qur-aanka la jahri siduu rabbi u dhegaysto subxaana wa tacaala wuxuu dhegaystana ma arka weyaan dhegaysigaas marka inuu raalli ka yahay dhegaysigaas inuu rabbigan jecelyahy subxaana wa tacaala ay ka dhalin weyaan haddiiba wax sidaas alle u dhegaystay ila sheeg markaad dhegaysani oo durag raaricini sheed jecesha haaliban sida badan amaba muhiim adig ah marka allah inuu raalli ka yahay subxaana wa tacaala nabi ambiyadiis ka ah, oo weliba cod wanaagsan oo qur-aanka cod wanaagsan oo weliba kor u qaadi siduu alle u dhegaysto wuxuu dhegaysta lama arka weyaan saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslem marka qofka ilaahay subxana wa tacala oo qur-aanka baray cod wanaagsanna siiyey inuu arintiisa badiyo waa shay laga maarmaana weyaan qofki aan cod wanaagsan lahayna isna isku day inuu codkii wanaajiyo sida noo iman insha allahu tacala wa fii riwaayati riwaayat allahuma bukhari muslim ugu sugnaatay adina allah allaweynama dhegaysto shayin shay maa adina intuu dhegaysto linabiyi nabi oo yataqanaa qurxiyo bilqur'aani quraan ku heesa ma weeyaan qurxiyo wa fii riwaayati riwaayat oo ilbukhaari bukhaari usugnaatay ama ku sugnaatay qaala wuxuu yidhi rasul rasulka sal slm laysa mina anaga naga mid ma ahan man naga mid ma ahan lam yataqana aanan ku cod qurxinin oo codkiisa aanan qurxinin bilqur'aani qur-aanka naga mid ma ahan ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali waslem marka qur in laisku dayo in codka lagu qurxiyo ayaa laga qaadanaya axaadiistaas iyo nusuustaas tirada badan weeyaan xadiidka afar boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can abi musa alashari waxaa la wariyey cabdulahi bn qays weyaan abi muusa qolyuu kalesh waa taqaanaa waa niminka nabigeen u amaaray calayhi salaatu wasalaam nabigeenna wuxuu yidhi niminka la yidhaahda ree ashcariyiinta niminka loo yaqaano aniga iga mid yihiin anna ayagan ka mid ahay maxaa yeelay dhaqan fiican oo muxuu ah inay isxambaartaan ay leeyihiin madiine haddii ay joogaan oo cunnadii iyo muxuu ahaa sahaydii iyo raashiinkii uu ka yaraado abaar ha dhacdo amaba si uun waxa loo waayo amaba safar ay yihiin oo raashiinka qaar aad ka go qaarna wax haystaan waxay sameeyaan wax alla waxay hayaan bay soo wada aruuriyaan hal meel iskugu keenaan markay meel iskugu keenaan oy karoor ka dhigaan nooc kastaba nin walba wuxuu haaya hal shay uu qarsan lama arko alla keeni kadibna dadkii kii wax aan keenin iyo kii wax badan keenay iyo kii wax yar keenay kii yara kii weynaa si siman baa marka loo qaybsani kii hal muxuu ahaa boqol keenay iyo kii waxba aanan keenin waa muxuu ahaa iyo kii hal keenay waa laisku wada dari kadibna si siman toban toban kiila shan shan ayaa wada qaybsadaan markaasaa nabigan wuxuu leh sal l slem ayaga ayaga ana iga mid yihiin ayagana muxuu ahaa ana ayagan ka ah, ayuu nabigeena cadeyh sal slm marka aad buu nabigan u ammaanay raggaas ayuu ka tirsanaa weliba waxyaabaha ay khaaska kusii ahaya waxaa ka mid ahaa qur-aanka iyo ku cod wanaagga aad ugu fiicnay radi allahu tacala ardaahum can abi muusa waxaa la wariyey radi allahu tacala arda an nabi nabigena wuxu ku sl sl lahu wuxuu ku yidhi yaa abaa muusa abaa laqad uutiita lawallaahi baan ku hartay uutiita waxaa lagu siiyey mizmaaran turumba oo min mazaamidi aali daawuud ree aali daawuud turumbooyinka iyo muxuu ah waxyaabahan qalabka ay lagu heeso turumbo noocaas ayaa lagu siiy weyaan mizmaara min mazaamidi aali daawuud mizmaarka waxaa weya waxyaabahan gitarka iyo turumbada iyo waxyaabahan mxuu ahaa ciyaarta muusika lagu ciyaaro ayaa mizmaarka loo yaqaana mizmaarka marka waxaa laga hadlaa cod oo mizmaarka qurux iyo soo lagama raadiyo codkiina waa quruxsan yahay marka wajushabaha waxaa weyaan xagga jamaalka kan waa jamaal mustaxab ah amaba mararka qaar waajib noqoni kana waa jamaal muxarama waa muxaram mazaamiirta iyo wix la midkaa waa aalat shayaan laakiin dhanka laiskaga shabaha waxaa weyaan agga jamaalka iyo agga quruxda weyaan waa jamaal banaan iyo jamaalan banaan khamrada oo kale tusaalahaan khamrada adduunka waa muxaram khamrada aakharana waxyaabaha ilahay uu ku martiqaada oo siina mxuu ahaa addoomiyiisa khaaliska sooma ahlujanada waa sidaas oo kale marka marka waju shabaha waxa weeyaan mizmaarka in la ammaana amaba la qiimayna ma ahane xagga quruxda ayuu nabigeena ka cabiray sala allahu calayh waali waslem wazaada wuxuu ku korriyey cinda muslimin fii awalihi xadiidka awalkiisa low ra'aytanii haddii aad i arki lahayd abuu muusow wa ana ana astamicu aan dhegaysanii liqiraa'atika xalay haddii aad arki lahayd lara'ayta amran cajiiba arin qurux badan ayaad indhaha saar lahayd nabi maxamed baa u tagay cala sl slam markaasuu qur-aanka ku raaxaysani haddii aad xalay sidaan kuu dhegaysana arki lahayd yani wax la yaab la arki ayuu nabigu ku yidhi sal l slam xadiidka afar boqol iyo lix iyo toddobaatan haddii rabbigan subxaana wa tacaala uu qur codka lagu qorxiyo uu dhegaysani maxaad umalaysan nabi maxamed alai sl slam marka maxaad rabbigii qur-aanka soo dejiyay ayaa dhegaysani oo ambiyadii qur-aanka codkooda ku qurxinaysa dhegaysani maxaad u malaysa nabi maxamed alayhi slat lidalika waad aragteen hadda aimada loo doorto taraawiixda iyo qirada qur loo doortay waa ragga uga min ajmal innaasi wa axsan naas sawtan waa hadyiga waa ariiqadii inta la heli kara qof marka xasana sawt fi lqur'an kariim nin codkiisa usan quruxsanayn in muxuu ahaa salaadihii la geliyo oo la yidhaha adiga ummaddii u raaxay sax ma aha sax ma aha weyaan haddii aan ictibaaraad kale iyo waxyaabo kale la eegeyn marka jaanibkaas codqurxinta waa laga maarmaan qur ilaahay subxana watacala in codka lagu qurxiyo ilaahay baa jecel oo aad u dhegaysto nebi maxamed alai sl ayaa habeennimo inta dhaqaaq u tegi jiray abi muuse alashcari oo soo dhegaysan jiray ummuna caaisha radi allahu taala ardaha ayaa soo dhegaysan jirta kadib nabiga intay usoo waranto nabigan uu raaci jiray alai sl uu soo dhegaysan jiray marka waa wax runtii aad u qurux badan oo qiimo badan aad iyo aad weliba ikhlaas iyo haddii loo helo aad usii wanaag badan weyaan waayahay xadiidka afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can ibra bni caazib radi allahu taala arda qala wuxuu yihi qaala rasul wuxuu yidhi sal slm zayinuu war ku qurxiyaay alqur'aana qur-aanka biaswaatikum codadkiina ku qurxiya oo adinka xataa haddii aad codkiina aad u qurxsaneen inaad ku qurxisaan isku daya weeyaan abu daawuud ayaa wariyay xadiidkaas iyo nasaa-i ibni maajah daarimi fii musnadihi oo fii sunanihi xadiidkan saxiix weeyaan xadiidka afar boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad can caaishata waxaa la wariy ibnu muminiin wa zawji nebi sal slm qaalat waxay tihi caaisha asidiiqa bint sidiiq qaalat waxay tihi abtaatu waan dib dhacay calaa cahdi rasuulilah rasuulka alle waqhtigiisa ayaan dib dhacay iyo zamankiisii leylatan habeen bacda alcishaai salaad cish kadib ayaan dib dhacay meesha ku dibdhac waa xaggee masaajidka laga yaabaa waan dib dhacay weyaan uma intaa kadib jiitu waan imaaday fa wuxuu yidhi ayna kunti xaggeed ku maqnayd ayna kuntidaas marka xukunka laga qaadana waxaa ka mid a qofka xaaskiisa meeshii ay jireen inuu ogaado waa laga maarmaan reerkaaga iska maqan meel ay jiraan ma ogid kadibna afar sa shan sac iyadoo so iska imaanaysa dan lihid arrinta iyada sax ma aha nabigeena wuu weydiina bal arka ummumuminiin caisha yuli xageed ku maqnayd caishoy intaad jirtay ilan bacd cisha la joogaa xageed ku maqnayd waaya qaalat waxay adigoo iyadan jirin dabcan dabcan yani waxyaabaha qaar oo qaabka daran oo qofka inuu reerkiisa tuhmo oo reerkiisa daa'im oo abadan ay u saarnaato iyo taas waa qaab daro waana diin xumo marka laba shayba waa muhiim qofka inuusan reerkiisa xumaan ku eegan ninka waa rujuula waa diin waa dadnimo waa khayradii maxmuudka ahayd oo lisfaray in qofka shimbirtii dhaqaaqdaba uu balaa-un muxuu maray oo reerkiisa uu tuhumo la daba taagnaadana iyadana waa qaabdarra iyo imtixaan iyo mashkilad iyo cudur aanan dawo lahayn marka labadaas waxaa udhexeeya marka attawasut khayr alumuuri awsatuha dhexdhexaad qofki inuusan reerkiisa gacanta ka bixinin oo muxuu ahaa sagaal saaxiibin maayada socdaa imaad uusan dan ka gelin dee taas waa moogta waa imtixaan iyo gabdhihiisa iyo cidduu mas-uulka ahaa dhanka kalena waxaa weeyaan gabadhiioo muxuuha dukaanka cod doona soo qabsanaysa ag tumanayd bala gooma daalik oo muxuu ahaa lugaha lugaha ugu garaaca taas waa khatar wey mushkilad wey marka baabkaas baab udhexeeya ayaa la doonayaa waayahay ayna kunti xaggeed ku maqleyd caaishoy qultu waxaan idhi kuntu waxaan ahaa astami mid dhegaysto dhegaysato qira'ata rajulin nin akhrintiis oo min asxaabika saxaabada ka mid ah, oo qur-aan akhrina ayaan dhegaysanayay lam asmac aanan maqlin mila qira'atihi akhrintiisoo kale iyo codkiisa iwa sawtihi codkiisa min axadin qof aan ka maqlin qof lacod qurax ah, ah aan weligay maqlin ayaan dhegaysanaya weyaan qaalat waxay tihi faqaama kadibna nabiga waa istaagay wa qumtu an waan la istaagay macahu ayaan la istaagay xata istamaca lahu ilaa u ka dhagaysto uma intaa kadib iltafata markaasuu eegay ilaya faqaala wuxuu yidhi ninkan qur-aankaad ka dhegaysanaysay saalim weeyaan mawla abi xudayfa abi xudayfa muxua u xoreeyey alxamdu lilah alla weyne jacala ka yeelay fii ummatii ummadayda gudaheeda mila haada kanoo kale ummadayda allihii yeelay ayaa mahadsan weyaan salim waa taqaana ninka la yihahdo salim oo mawla abu xudayfa abu xudayfa ayaa soo muxuu ahaa addoon u ahaa wuu xureeyey canug yarna u ahaa waa koray marka markuu koray kadibna ummu xudayfa ayaa u timid nabigeena sal alla ly slm waxay ti nabi allow ninkii muxuuah saalim ahaa nin weyn ayaad wamaa ilaa dalika waxaana dareensanahay abuu xudayfana arrinkaas inuu dhibsani ayaan dareensanahayo ood waxaa weyaan dee nin ajnabi ahoo weynaaday gorijoogiisa waa iska dhib badan yih inuu dhibsani nabigana wuxuu yidhi ala sl ardici nuuji marka nuuji oo naassi nina gerlaseelaas loo siini dabcan waa loo lisi kadibna sidii ayaa muxuu ahaa ay u nuujisay ilaahay kadibna wixii abi xudayfe ku jiray waa ka tageen saasay cadaynaysaa ilaahay uu ka tagsiyey subxana wa tacaala saasay umu xudayfa cadaynaysaa marka ninkaas way salim radia taala anu ardaha saxaabiga jaliilka ayuu ayaga marka xogun waxaa ka culimada isku qabtaa mararka qaar masale la yidhaha shekh aad u yaqaano oo aridaac alkabiir <laughs> sagaashameeyihii meeshan nairobi aad looga muxuu aha murmi jiray sagaashameeyihii masale ridaac alkabiir ninka wayn in la nuujiya xadiidkaas ragga culimadu ka mid a ah, raximahum ayaa ku tageen in ridaac alkabiirka ay ahayn muxuua masale laga soo tagay oy khaas ku ahayn abu xudayfa oy caam tahay culimadeena ka mid raximahumullah naxariis way geeriyodeen ragga iyaga oo dad ka mid ayaa ku tagay oo xataa ku dhamay ku dhaqmay arrinta ayadayd ficlan masalada masale marjuux waa culimada jamaahi jamaahiir ahlicilmi waa masale ay qabaan inaad abu xudayfa ay gooni ku ahayd iyo muxuua xaaskiisa iyo ninka saalim oo ynan ummadda kale camimaynin maxaa yeele hadii hadda baabka la furo nin naag ajnabi meel la fadhiya masaa isu tihiin oo kale muxuuaha ummad iyo carab iyo isu ah, iyo soomaali amaba yurub iyo mxu ah afrikaan isu ah. waa mxuu ahay hooya isla nuugnay aadhehleed sooma bilaa dhehleed marka arrinta ayada waa masaladaas halkaas maakhadka culimada ayada ama sheekh asaga raximahullah uu ka qaatay ahayd ijtihaadkana dabcan qofka hadduu ijtihaado ood gafo oo ijtihaad ficilna ula imaada falahu ajru hadduu mxuu aha siibana ajrani marka insha allahu tacala lan yacdima dalika laakiin ficlan masalada ayada marka la eego waxyaaba ka ratima iyo dhibaatada ka imaanaysa wax sahal maahan wax sahlan maaha nacam waayahay can bara waxaa laga wariyey ibnu casibin radia allahu ta anu qala wuxuu yidhi qaala rasul wuxu yidhi sal slm zayinuu ku qurxiya alqur'aana qur'aanka biaswaatikum codadkiina ku qurxiyey weeyaan saas ayuu nabigeena cadayna sal slm abu daawud ee xadiidka wariyey ah, diba u noqday cafwan cafwan nacam xadiidka afar boqol iyo sideed iyo todobaatanaad can muxamed waxaa la wari ibnu siriin raximah llah qaala wuxuu yidhi moxamed ibn siriin kaana waxay ahaayeen saxaabadii yarawna kuwa arka u arka alalxaana laxniga iyo waxyaabahan codka in aad loo jijiido oo muxuu ahaa laga bixiyo quraannimo laga bixiyo fi lqur'aani qur-aanka muxdaatan mid bidca ah walaaleen hadda masaarida sooma arkin waxyaaba ay sameynaan oo kale nin baa imaanin qur-aan u akhrinaya markaasaa masjidka alla fariisani aayaddo alla soo qaadi ayad wadaadka marka intuu qab tamdiid qur marka wuu diiqayaa hal adiga somalika balkan oo lacagta lagu xirta jiid jiid jiid jiid ilaa iska go mar nin baa ku dhintay maandhowt kow isagoosaa u jiiday kow kudhintay indonesiya oo sheekh indonesiyan allah naxariiste isagoo saaid qur-aanku akhrini ayuu kow neeftiia ku xirantay naftaa ka dhacday allah naxariiste ilah jannati subxana watacaala kollayba janna u iyo inuu khaatimo sami laakiin hadyiga nabigeena saas ma ahayn saxaabadana arrinta yada way naci jireen marka qur-aanka in la tajwiidiyo oo adaa fiican lala imaado oo qofka muxuu ahaa uu makhaarijtii iyo sifaatkii iyo muduudii iyo wixii uu hagaajiyo waa matluub laakiin qofka xaddi inuu ka bixiyo wixii oo xadda tamtiid iyo uu galo arrinta ayadaa salafka way naci jireen iyo saxaabada nabigeena sal sl sas ayuu ley maxamud nasiriin raximah taabiciin ka mid ah adaarimi fii sunanihi ayuu kasoo saaray wa isnaadu jayid xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can anas maali waxaa la wariyey radi allahu taala ardaa ana abaa muusa abuu muusa alashcari kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid ahriya daata leylatan habeen habeenada ka mid a qur-aan ayuu ahrinayey famashaa waxaa tagay ama socday rasul rasulka sl slm yasmacu isagoo dhegaysani inuu soo dhegaysta abuu muuse ayuu nabigeen u tallaaba qaaday sal slm uu xaguu aaday falama asbaxa goortu waa bariistay qiila waxaa loo yidhi arrinkiaa loo sheegay qiila waxaa loo yidhi oo kadibna ku dhegaysanayay oo dantaa dhankaa dartaa usoo baxay weyaan qaala wuxuu yii low calimtu aan ogaan lahay la xabartu waan kuusii qurxin lahaa ama nabigeena hadalkaas yii weyaan nabiga u sheegay laftiisa alai sl slam la xabartu waan kusii qurxin lahaa laka adiga codka taxbiiran qurxin wala shawaqtu laka waan kusii mxuu ah kusoo jeclaysiin lahaa tashwiiqan jeclaysiin aad baan mxuu ahaa inuu kusoo jiita ayaan kasii dhigi lahaa weyaan radia allahu marka in maala taraawiixda meelaha aimada codka aad u quruxsan la aado madhibaa kusugan marka aduu nabi maxamed abu muuse halkaa u aadayay in halkaan laga tago oo mxua sawsi loo aadaa imaam cod quruxsan waxba dhibaato ma lahan ama sigiska uu qof mxua sawsi ka imaad u imaado wax dhib ma lahan wax dhib ma lahan laakiin waxaa muhiima qofka inuu macaanida qur-aanka uu usii kordhin laakiin sida heestii u dhegayso ah, kuma jiras baabka isaga oo qofki inuu codkaas qur iska dhegaysa tadaburna hoos u degayn uusan u kordhinayn macno weyn kuma dhisnama weyaan laakiin haddii aad qur-aanka saad loo qurxina aad kuu kordhina khushuucaada iyo tadaburkaada iyo tafahumka qur-aanka kordhina markaad dhibaato malaha nabi maxamed aaba alai slam inta dhaqaaqo abu muusa alashcari oo qur-aan oo tegi kadibna soo dhegaysani kadibna subaxdi u sheegi dhihi haddii aad xali arki lahayd anoo ku dhegaysana saad qur-aanka u akhrinayso kadibna leeyahay nabi allow haddii aan ogaan lahaa inaad joogta qur-aanka waan qurxin lahaa weliba aad iyo aadan kuusii muxuuha jeclaysiin lahaa ayuu leeyahay codkayga macaanka ayuu kusoo saaray sanadkiisma saxiix weyaan xadiidka afar boqol iyo sideetanaad an anas bin malik waxaa radi allahu ta anhu arda khaadim nabiy sal slm can nabi nabigan wuxuu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi ina likulli shayin shay arka ayuu u sugnaaday wax lagu qurxiyo dumarka tusaale ahaan dahab nooc kastood ahaada iyo kuula iyo jinjima iyo amaa ilaa dalika lagu qurxiya sooma Eh, raggana sidoo kale ayana saacado iyo qalmaan iyo hawle iyo waxbay isku qurxiyaan sooma wamaa ilaa dalik shay kasta wuxuu leeyahay waxyaaba lagu qurxiyo soomahan ina likulli shayin shay alka yuu sugnaaday xilxyatan wax lagu qurxiyo wa xilyatu lqur'aani qur-aanka waxyaabaha lagu qurxinayna ama quruxdiisana alsawt alxasanu waa sawt ku naag badan waa macruuf hadda qof cod macaan markuu intuu galo salaada cisho ama salaada subax ama salaada muxuu ahaa jahriga intuu kaa bixiyo amaba wadaadka muxuu ahaa iska un daramsina sidadoo kale dadka la midka u gala isma lahan isku noocna maahan marka laa shaka qofka aad iyo aad buu muxuu ahaa yani codka quruxsan u taiirinaya marka aad in loogu dadaala in muxuu ahaa codka la qurxiyo waa laga maarmaan weyaan laga maarmaan qur-aanka ay u tahay qurux ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka afar boqol iyo ko iyo sideetanaad can ibni cabaas waxaa laga wari radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi ibnu cabaas su-ila rasulla nabiga ayaa la weydiiyey sala allah alay w slam ayu naasi dadka koodooba koodeeba ama koodooba dadka dadka axsanu naasi qiraa'atan ayu naasi dadka kuweedeeba amaba kuwee axsanu wanaag badan qira'atan xagga wax dadka qur-aanka akhrintiisa ugu wanaajin badan nabigeena la weydiina sal ll ly slam waaya fa qaala wuxuu yidhi alladii kii idaa samictahu goorta aad maqasha yaqra'u quraanka aanka isagoo akhrini ra'ayta aad dareento ood ogaato annahu isaga yakhsha allaha allweyne midka ka baqa inuu yahay caza wajal markaad qur-aanka qofku markuu akhrina aad dareemayso inuu alla uga baqa subxaana wa tacaala kaas ayaa qur-aanka waxa weyaan si fiican u akhrina weyaan hadda waad aragteen aimada qaar codkooda aad buu u macayn laakiin sibsib ahaan wuu kuu marayaa qaarna codkooda waa dhexdhexaad waa iska macquul laakiin waxa weeyaan qur-aanku wuu ku galaya maxay sababta ninkan wuxuu eegayaa codka qurx bas kana wuxuu eegayaa macaanidii codka qurxintana wuu ku dadaali macaanidii ina ku dadaali marar qaar xataa waxaa laga yaabaa tarjiic hadda aan soo marnay inuu meelaha qaar oo muhiimka culus uu saaran yahay amaba waxaa weeyaan qofka inaad ku ta'auro aadka looga sii baahan yahay ilan qur-aanka kale fadli badan yahay acdamu aayatin fii kitaabillah acdamu suuratin fii kitaabillah waxaa weeyaan walaqad aataynaaka sabcan min almathani wlqur'aan alcaiim marka qur-aankiyaa kala duwan marka meelaha ayaga ayaad laga yaabaa qofki inuu ku noqnoqdo inuu si fiican eh, alwaqf alibtida qeyb badan buu ka qaadanaya qur-aanka in macaanadiisa eh, la fahmo qofka meelaha waxaa muhiima hataa akaamtan tajwiidka eh, akaama tajwiidka meelahan ama xaada ay saaran tahay amaba uu saaran yahay axkaamta ay tahay saaran tahay mararka qaar waxaa weeyaan liajli almacaani dadka fuqahada ah way ka gudbaan way ka gudbayaan oo waxay gudbayaan macaani amaba iyadoon la gaarna istaagayaan ilaan macnihii igtamala wuu kaamil noqday dadka qurada oo maahiriinta ah oo qur-aanka tafsiirkiisana yaqaana in badanoo ka mid waxaa laga yaabaa hadduuba waqfiga laazim ahayn inay muxuu ah u joojin oo waxaa weeyaan meel macnihii uu ka kaamil noqday ay ka dhaqaaqaan tajwiidka ha barteen nin qur-aan dambi soo usuran shee muuse kale aqoonlaan unba ogeynaye muxuu ahaa ha barteena horta niminka ayaga hadda raaxaweynta oo kale niminkaas khayr allah siiyo ummad walba ilaahay mogta waxbuu muxuu ahaa ilaahay ku fadlilay niminkaas yacni zaman ay qur-aanka ilaahay ayuu ku xifdi subxana wa tacaala oo ummadda soomaaliyeed yani taqriiban anaga hadda koonfurtan iyo nortstantan iyo goboladan hadda soka taqriiban nimanka raxweynta ah aaya min aayaat illahi fi quraan yani runtii xilligan tajwiid intuusan imaanin ka hore ayaga ayaa muxuu ahaa dadka qur-aanka bareen nin kasto hadda ummaddan hadda maxaatiriga ku hadla ah macalimiinta haddii aad ragga waraysto hore inta badan waa ragga raxweynta runtii marka jazakumullah khayran yani dowr bay soo guteen wayna ku mahadsan yihiin ayagana dee dowrkan hadda loo gudbay inay ka daba tagaan waa waa inay ka daba tageenba marka xifdigii xooga badnaa tajwiidkii iyo adaagi haddii ay raaciyaan waa khayrun calaa khayr insha alla jazakum allah khayr ilaa khayr asi raggaas qur-aanka loo ayagaa loo doonan jiray qur-aanka loo xihaysan jiray nacam ayib waaya xadiidka afar boqol iyo ko iyo ko iyo siddeetanaad cabn cabaas waxaa laga wariyey Ehm, xadiidka baabaan bilaabaynaa baabun iqra'u lqur'aana qur-aanka akhriya ma atalafat ilaa ay ku uruursan tahay calayhi dushiisa quluubukum quluubtiin inta quluubtiina ay wada jirto ood qur-aanka aada isku khilaafin akhriya ayuu nabi ayuu muxuu ahaa ayaa xadiid noo imaan doona insha allahu tacaala marka xadiidka ayuu imaamka baab ka dhigtay xafidahu llah xadiidka afar boqol iyo laba iyo siddeetanaad can jundub waxaa lagu radi allahu taala arda an nabig wuxuu ka wari sal qal nabigan wuxuu yidhi iqra'u lqur'aana wa qur akhriya maa talafat intay ku uruursantahy quluubkum qulubtiina oy quluubtiina qur-aanka isku khilaafin faida ikhtalaftum haddii aad iskhilaaftaan faquumuu istaaga canhu ka istaaga weyaan tan waa qur kan qur ma ahan qirada qaasaan wey kan ma ahan haddii marba quraanka aanka marun uu galo nabigan wuxuu caddaynaa sal slem uu amar ku bixinaya in laga taga meesha ilan waxaa weeyaan midaagaas oo lagu murma gaalnimo inuu keenaa waa aan soo marnay oo mxuu ahaa casharadun aan kusoo marna weyaan xadiidka afar boqol iyo saddex iyo la wariyay cabdillah bn mascuud alhudali radia allahu tacala arda qal abu ibnu mascuud samictu rajulan baan ka maqlay qara akhri aayatan aayad akhriyey wa samictu nabiya nabigan waxaan ka maqlay yaqra'u isagoo akhriy khilaafaha aayaddaas ninku su akhrisaan ahayn isagoo akhri aan ka maqlo weyaan bihi ninka ayaan u keenay annabiya nabigaan u keenay fa akhbartuhu weliba inuu kuleetiga soo qabtay laga yaaba sidii horema noo soo martay fa ahbartuhu kadibna aan sheegay facaraftu kadibna waxaan ka gartay marka nabiga aan ku yidhi nabi allow kansaan buu u ahrinayaa anna saasaan kaa maqlay markuu u sheegay ayaan fa ahbartu u sheegay facaraftu waxaan ka gartay marka fii wajhi nabiga wejigiisa alkaraahiyata nicitaan warkii aan sheegay inaas nabiga uusan la dhicin u necbaaday amaba u karayhaystay karaahiyaystay ayaan ka gartay weyaan wa qaala wuxuu yidhi kilaakuma labadiinaba wanaag ayuu sameeyey wax fiican ayuu akhriyey walaa takhtalifa isku khilaafina qur akhrintiisa iyo qur isku khilaafina waa qur-aan i qur-aan hadhihina ma ahan waayahay haisku khilaafina faina man kaana qofkii ahaada faina man kaana duulkii ahaaday qablakum hortiin ikhtalafuu way iskhilaafeen oo muxuu ah isku khilaafeen waxyiga alle soo dejiyey iyo kutubtii la soo dejiyay isku khilaafeen fahalakuu kadibna way halaagsameen adinkana kuwaha ka mid noqonin weyaan waa tii aan soo marnay qur in lagu soo dejiyey toddoba xaraf waa aan soo marnay soo maahin kadibna jamciga qur-aanka koobaad xilligii sayid abubakar la jamciyey oo zayd ibnu haabit radi allahu ta anu arda tiimkaas hogaaminayey zayd ibnu haabit uu jamciyey radi allahu ta anu arda kadibna jamciga labaad oo sayid cumaan xilligiisina asna zayd uu hogaaminayey saddex nin oo reer qureysheedna ay la jireen laba nin oo reer qureysheed afan ay la jireen waa tii aan soo marnay weyaan marka qur-aanka toddobadii xaraf oo nabigeena sal hasku khilaafina khilaafka laisku khilaafana gaalnimo ayuu keenaya ayuu nabigeena cadayna sal slm sidoo kale waa lagu halaagsami baabun albukaau oohin la ooya cinda qira'ati lqur'an qur-aanka akhrintiisa agtiisa la ooya ayuu baabkan u baaba weeyaan xadiidka afar boqol iyo afar iyo sideetanaad cabdullahi mascuud waxaa laga wariyey qala wuxu yhi cbdullah mscud radi allahu taala an arda qaala rasul wuxu yih iqra calaya igu dul ahri qur wuxuu qultu waxaan aqra'u ay aqra'u miyaan akhrina calayka dushaada wa calayka dushaada unzila lagu soo dejiyey qur-aanka qur lagu soo dejiyey nabi allow adigaana kugu da akhrina miya qaala wuxuu ani ashtahi waxaan jeclahay an asmacu inaan ka maqla qur-aanka min hayri aniga wa qofaan ahayn inaan ka maqla ayaan jeclahay dul akhri weeyaan waa nabi maxamed alai slat slam waxaa markaa qaal wuxuu yidhi faqara'tu waxaan ahriyay annisaaa suurata nisa ayaan akhriyey xataa idaa balaqtu goorta aan gaaray fa kayfa idaa ji'na fa kayfa nabi allow bal ka waran xaalka suu noqon doonaa idaa ji'na haddii aan la nimaadno min kulli ummatin ummad la arka bishahiidin mid markhaati ah wa ji'na aan la imaadno ama aan keena bika adigana calaa haaulaai kuwaan shahiidan adoo markhaati ku ah xaaladsay noqon doontaa weyaan arrin culus oon muxuu ahaa arrin khatar weyaan qaal wuxuu li aniga wuxuu igu yidhi nabigeenna kufa u kaadi ama jooji ama ka reebtoon oo quraan arinta jooji weyaan aw ama amsik ka istaag weyaan faraytu waxaan arkay caynayhi labadiis indhood ayaa nabigeena arkay alai sl slam tadrifaani iyadoo mxu ilmaynaysa ayaan arkay sala allahu caleyhi wasalam marka quraanka aanka la akhriyo in macaanidiisa la dhegaysto lagu ooya in ay hadyiga nabigeena ta alai sl lisna faray ayaa laga qaadana xadiidkan marka waad aragtay maryahan dambe hore masjidkan aan joogno sigiska ah, Eh, aad bay ugu badnaan jirtay oohinta koleyba dadki joog way joogaan qeyb kamid mid ah yani imaamka wuu oon jiray eh, ficlan eh, dadka mamuumiintu way oon jireen wamaa ilaa dalika aad baa loo qoynaa marka ma aqaana dee meel lagala soo galay laa imaaman oynaynin walaa mamuuman oynaynin wala ma naqaana dee mashkilada meelay wax ka jiraan ilaahay xalkeena asturo waxaa laga yaaba markii suday sidiisoo kale loo ducada la gaaro in la oy marka waa laga yaabaa ducada waay ta qur-aanka lagu oyn waayo marka arinta ayada runtii waa nashku ila allahi caza wajala qaswata quluubina xaqiiqatan qulubti way qallashay wax badan baa mxuu ahaa ayaa jira marka ilaahay subxana wa taala qulubta noo qooyo xaqiiqatan masjidkan waxaan arki jirnay daraf ilaa daraf dadkay wada oynayaan ducada maahan qur aqrintiisa lagu oyn jiray sagaashankii kowgii labadii saddexdii afartii ilaa shantii ilaa lixdii xiliyadaas laakiin wixii caawa intay aadeen ma dadkii awada baaba-ay ummad kala gadaalka soo baxday ma qur-aankii aan qur-aanka ahayn ma yani xaalada xaqiiqatan ma xaaraan baan cunay oo mxua ah waxbaa jira yani waxbaa runta dhacay waxaas marka inaan dib bal waa baahiyaa jirta miya ficla waa laga yaabaa suuragal wayaane berig ayada waa la baahnaa waa suuragal qofka marka caloosha ay u buuxsanta maogta yani qaswat alqalbi inay ku dhacdaa suuragala laakiin munkaraadkan ay tiro bateen munkaraadkaa tiro batay waxyaabaha qalbiga aad ku qalaji ani saas leey waxaa ka mid ah telefoonada telefoonnadan adiga oo muxuu ahaa qur-aan inaad ka dhegaysato telefoon ku socdo markaad youtubeka saa u gasho maxaa kugu soo bixi markii waxaa kugu soo baxaa dad qaawan nin inaag waxaa weeyaan wada qaawan oo ficil xun samayna inay kugu soo baxaana laga yaaba soo ma adna waxa u socotaa inaad qur-aan addeed ma meel cidla ay dhacaysa arrintayd oomeynaysaan arrintayd meel cidla ay dhici marka waxyaabaha runtii yani basarka ka mid a ah, basarkaas oo loo meeldayaynin oo jeebka aan ku wadana oo imtixaanka qayb ka ah xalaasha laftirkeeda waxaa laga yaabaa in shubah badan ay soo korortay waxaa laga yaabaa dharagta iyo nicmada iyo barwaaqada laftirkeeda inay qayb ka qaadanayso waxaa ka qayb qaadanaysa yani jawaanib badan midi kale hadda waad aragtay marka tuulooyinka la taga tuulooyinka cilmiga aad ba ugu yarya qur-aankiyaa ku yar diintiyaa ku yar markaad qofka kelimo yar la istaaga hataa hadduu aqoon eh, leeyahay ama fasaaxo yar yahay dadka inta badan kama dhaqaaqaan maxaa yeele baahi iyo on ayaa jira waxaa loo ooman yahay cilmigii waxaa loo ooman yahay muxuu ahaa diintii eh, wacdiga ayaa loo ooman yahay quluubtii ayaa ooman marka dadkii markiiba qalbigoodii way ku dhici oo ma dhaqaaqayaan laakiin magaalooyinkan waad aragtay ninka ugu faseexada badan fasaaxada badan amaba ugu taqwada badan amaba xataa waxaa weeyaan ugu aqoonta badan hadduu istaago waxaa weeyaan eh, in loo fariisto waa laga yaabaa Eh, in la dhegeysto waa laga yaaba laakiin sida looga ooman yahay maxaa yeelay cilmigiyaa meel walba waran iyo toobyadii ayuu waran yahay masaajidi ayuu waran yahay wamaa ilaa dalika marka wix waa ka badbateen waa gamiim ayaa ku dhahay caanaha markii lacaba lacaba lacab marata qofku waa ka gamiimaya caanihii oo waxa waa weyaan wuxuu raadinayaa hilib iyo muxuu ahaa soor iyo waxbuu raadsanay sooma sidaasoo kale waa marka taqriiban jawaarib badan ay yeelan kartaa lakiin aan isma lihi insaan hadda faraha loogala baxa oo qur-aankii la akhriyo oo quraadii ay sii bataan waxa weyaan qur-aanka uu sii bato codkii uu sii qurux badnaado sagaashan me hadda dadka codka macaana maanta haddii akhriyaan cid dhegaysani ma laha codkii cod ka qurux badanoo boqol jeer ka qurux badana imaaday ragga ayaga waa joogaan odayaashii oo qur-aanka sidii u akhriyaan laakiin hadda aad looma dhegaysto codkoodii marka rag aad uga cod quruxsanaa imaaday sida dhabta oo ka adaa fiican oo ka nacam maca daalika sidii looma oynayo marka bal aad inaan dib iskugu laabanno oo almutakalim wasaamic waa laga maarmaan xaqiiqatan arrinta baabun fii kam yaqra'u lqur'aan qur-aanka intuu ku ahrinayaa misaa maalmood eh, ayuu qur-aanka ku dhammaynaya qofka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo shan iyo siddeetanaad can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala anhuma qala cbdillahi bn camr qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm iqra'u lqur'aana qur-aan ku ahriya fii shahrin bil ku ahriya weeyaan waaba nicmo qur-aanka muxuu ahay bil kaamil ah haddii qur-aanka ku ahriya la yihao wax aad u fiican ya wax aad u fiican wa dadka muxuu ahaa wahsigu nafta ka qaaday oon ka midnahay waaba ilaahay nicmadii subxana wa tacaala bishii soddon maalmood ayaa quraankan aankan afar boqol iyo iyo dhowrka muxuuah waraaqood ah bagbag ah weliba xataa waraaq maaha in lagu akhriyo waa nicmo runta aad weyn aad u weyn nabi maxamed alai sla slam waxa iska adiga aad jeebkaada kala soo baxays maaha nabi maxamed kula qur bilku akhri nicma maa sha allah qaal iqra il qur'aana qur akhri fii shaarin bilku akhri qultu waxaan idhi inii aniga ajid waxaan heli quwatan awood ayaan heli intaa in ka badan arin kara qaal wuxuu yidhi xataa qaala ilaa u ka yidhaahda faqrahu ku akhri fii sabcin toddoba maalmood qur-aanka ku dhammay walaa taziid calaa dalika ha ka kordhinin saasuu nabigeena cadayna sal allahu alay waslam riwaayaad kalena saddex maalmood ay ahayd wa fii riwaayati riwaayad allahuma buhari muslim ku sugnaatay ku sugnaaday qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slem walaa tazid calaa dalika intaa ha ka kordhinin maxaa yeelay faina lisawjika xaaskaada ayuu calayka dushaada xaq walizawrika cidda kusoo booqanaysana caleyka dushaada xaqan xaq ayaa muxuu aygan ah ay ku leeyihiin walijaasadika jirkaadana caleyka dushaada ayuu kuleeyahy xaqan xaq saas ayuu nabigan cdayna sal slem marka qofka muuminka ah inuu muxuu ahaa nafta iskaga qaadin qur-aanka aqrintiisa ood qur-aanka si dhexdhexaad ah oo xaqi qur-aankana aad ku gudanayso xaqi reerkaagi xaggii martidaadi xaggi naftaadi xaqi naftaadi kulli inaad qofka isu dheelitira weyaan qofka muminka ah dhan uusan u leecin dhanna uusan u dhicin saas ayaa lagu yaqaanaa qofka muminka ah xadiidka afar boqol iyo lix iyo sideetanaad can cumar ibn khaaab waxaal radi allahu taala arda qala wuxu yihi cumar qaala rasul ll sl sl sl man naama qof ka hurda can xisbihi wardigiisa iyo xizibka ad ahrinayay xizibka de xizibka caadiga o naqaana maahna waa wardigii inta laba juz saddex juz shan juz uma ilaa dalik intuu ilaahay u qoray ood habeen ku dukan jiray manaaf qof ka hurda amaba uu ahrin jiray wardigiisa aw can shayin shay minhu ka mid a oo faqra u akhriyay fii maa bayna salaati alfajri salaada fajr inta udhexaysa iyo wa salaati duhri salaada duhur kutiba la waxaa loo qoriyay kaanamaa baab isagoo qara u akhriyay min aleyl habeenka ilaan habeenka qur-aanka akhrintiisa ayaa fadli badan weeyaan baabun aqalu maa yuqra wax la ahriyo wax u yar ayuu baabkan u baabaya xadiidku waxaad eegtaa shan boqol iyo lix iyo labaatanaad xadiidka shan boqol iyo can abi mascuud waxaa la wariyay albadri qala wuxu abu mascuud qala rasul wuxu yiri sal l slem alaayataani min aakhiri suurati albaqara man qara'ahuma fii leylatin kafataah amana rasuulu ilaa fansuna cala qowmi kaafiriin qofka akhriyo waa ku filanta iyu nabigan cadayna sal l slem ma waxay kaga filanta marka shar o dhan ay kaga filan tahay qiyaamo leyl kaga filan tahay qur-aan ran ay kaga filan tahay culimada aqwaal badan bay ku baabka intaasuu imaamku ugu baxay xafidahullah baabun yarfac illaahu alla weyn wuxuu ku saromariyaa bi hada kitaab kitaabkan qur-aanka ah aqwaaman qola ayuu ku saromariyaa ayuu baabkan u baabi weyaan xadiidka afar boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad can caamir ibni wathilata waxaa laga wariyey caamir ibni waathila ana naafic ibni cabdilxaaris ninka la yidhaahdo laqiya wuxuu la kulmay cumara sayid cumar ayuu la kulmay radi allahu taala an arda bicusfaana magaalada cusfaan la yihahdo magaalada maka afkeeda soko weyaan waxay u jirtaa taqriiban wax aanan boqol kilomitr aad u yar waliba ay u jirtaa weyaan magalada maka xaggeeda xigta cusfaan waa tuula ama magaalo yaro fiican weyaan hadda wa kaana wuxuu ahaaday ninka la yidhaahdo naafic ibnu cabdilxaari yastacmiluhu miduu ka shaqaalaka shaqaala dhigo amaba gobnatero ugu dhigo ama gudoomiyo ugu dhigo calaa makata magaalada maka magaalada maka ayaad gudoomiye ugu dhigi jiray oo gudoomiye ayuu ugu ahaa weyaan maamulo ayuu ugu ahaa fa qaala man istacmalta yaad soo shaqaalaysiisay ood adig bedelkaada dhigtay calaa ahli waadi waadiga dadka degnaa yaad madax ugu soo dhigtay yaa rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri zarc waadigaas marka waa maka weyaan hadda markaa tagta dhowr buulood dhexdooda meel maraysa waad aragtee marka waadigii ama reer maka yaad madax ugu soo dhigtay haddii aad adig ka soo tagtay qaal wuxuu yidhi ibnu abza ama ibna abza ibna abzan la yidhah ugu soo tagay qaal wuxuu yidhi waman ibnu abza ibnu abzana kees qaal wuxuu yidhi mowlan waa mid la xoreeyey oo min mawaliina kuwa annaga aan xorayna ka mid ah nin adoon ahaan jiray oon xoraynay oo anaga aan lahaan jirin oo haddana aan annaga ninkaas weyaan ibnu abzah qaal wuxuu yidhi fastakhlafta ay astakhlafta miyaad ugu khilayf yeeshay ood madax uga dhigtay calayhim dushooda mowlan nin la xoreeyo adoon ahaa miyaad niminka reer quraysheed ood muxuu hankooda iyo dadnimadooda ogsoonta iyo muxuu ahaa eh, ayaad madax uga dhigtay uga soo tagtay qaal wuxuu yidhi haa inahu isaga qaari'un waa mid qaaria ah likitaab kitaabka ale waa xaafid o wainahu isaga caalimu waa nin aqoon ula bilfaraaisha ama mxuu ahaa miiraadkii iyo mxuu ahaa cilmu almawaariid ha noqdo amaba faraaisha iyo waxyaabaha qofka waajib ku ah noqotee faraaisha allana nin yaqaano weyaan oo nin faqiih weyaan qur-aan xifdin oo qaarinimo iyo faqiihnimo isku darsada weyaan sal la alay slm qad qaala wuxuu yidhi ina allaha alla weyne yarfacu wuxuu ku saramariyaa bi hada kitaabi kitaabkan oo darajo dheer uu ku gaarsiiya aqwaaman qolayaal ayuu ku gaarsiiya darajo dheer wayadacu wuxuu ku dejiyaa bihi qur-aankan aakhirin ku kale ayuu hoos ku mariyaa weyaan qur-aanka qaadashadiisa cabdillahi bin mascuud iyo bilaal radia allahu tacala canhuma wahayrihi min asaxaaba ayuu ilahay ku saramariyey ayagoo masaakiin iyo adoon iska addoommo iska ahaa halkaasu muxuu ahaa ku geeyey qur ay diideen ay ka hor imaadeen weyaan marka kitaabkan allah subxana watacala qolana ilahay saruu ku maraya qolana dhulka ayaa lagu geliya weyaan ciddi raacda rumayso barato qiimayso ku dhaqanto ilahay saruu ku maraya subxana watacala ummadaha oo mid ummadaha xataa waxay maanta ummadaha ku kala sarreeyaan xataa umadaha soomaaliyeed kulamaa kanat alqabiila aqrab ilaa diin illahi caza wajal kulamaa rafacaha allahu caza wajal arrinta xataa waa mushaahad diinta ummadda intay xataa kaga dhowdahay oo kaga dadaal badan tahay ayuu allah subxana wa taala umuurahooda iyo towfiiqdooda iyo iskuhaagooda ataa ilaah u yeelaa wax mushaahada kulamaa ay mxuu aha u daran diinta oo ugu mxuu ahaa la yar oo mxuua diinta tan ka gelina ilaahay baa ayagana khilaaf iyo kala tagitaan iyo balaaye iyo hoos maritaan iyo wax aan loo jooga ilahay qortausul xataa ummadda soomaliyeed eego dib u fiiriye kulamaa ummadda ay diintu gargaarto kulama ad ilaahay mxuua kelimadooda inuu mideeyo aad ilahay subxana wa tacala uga abaalgudaa in badanoo ka mid wey dabcan xaalada shaadahoo dabamarin waa dhici karta baabun laa yusaafiru qofka muminka lama safr biqur'aani quraanka ama laa yusaafaru loolama safra bilqur'aani quraanka ilaa ardi lcaduwi cadowga oo muxuu ahaa daarulxarbiga dadka muslimiinta iyo gaalada marka ishayaan oo jihaad muxuu ahaa marxaladii la jooga muxuu ard alcaduw kitaab qur-aanka in loo qaado arrinta iyada ayaa la diidaya weyaan oon loola safraynin maxaa yeele waxaa laga baqaya inuu gaalada gacantooda ku dhaco o ay qur-aanka ilaahay ihaanaystaan imtihaan ku amaba ayadna baraarujin mudan kitaabka qur-aanka dhulka la dhigi halis weyaan imtihaankay soo gelaysaa meeshii aad lugta qofka uu saarayey ayuu kitaabka la dhigi markii aad tirahda warwa sideen wuxuu ku leey waa daahir ama wuxuu ku leeyahay ma daliil ya addaliilu huwa cadam daliil asheekh ah, sheekha ah, ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah marka masaa-isha noocaas oo yaro qaloocan loo keena oo daliil la weydi wuxuu lehi jira addaliil huwa cadam daliil daliil waxa way inuusan daliil olin ilaahay subxana wa tacaala iyo waxyaabaha ilaah agtiisa qiimaha kala in la saramariyo oo kalaamka alla kor loo qaado ma daliila ubaahanta ma wax daliil maanta ayad quraan ee xadiis keen u baahana ya abadan ma aha ma aha weyaan waaya baabun hay laa yusaafaru lalama safro bilqur'aani qur'aanka ila ardi alcaduwi cadowga aradiisa loolama safro way xadidka afar boqol iyo sideed sideetanaad can abdillahi bni cumar waxalog radi allahu tacala anhuma ana rasu naha wuxuu diiday an yusaafara in loola safro biqur'aani qur-aanka ilaa ardi lcadow cadowga aradiis loola safro weyaan wa fii riwaayati limuslim riwaaya imaam muslim muxuu soo saaray qaala wuxuu yidhi nabigeena qaala wuxuu yidhi saxaabiga cbdullahi bn cumar ahaa qaala rasul wuxu yidhi sal slem laa tusaafiruu ha la safrina bilqur'aani qur-aanka hala safrina oo gaalada muxuu ahaa aniga laa aamanu aamin ahi an yanaalahu lcaduwu cadowga inuu muxuuaha aaminka ma ihi weeyaan baabu fadl qur'aani qur-aanka fadligiisa ayuu baabkan u baabiyay xadiidka afar boqol iyo sagaaliy sideetanaad an alxaaris alcawar waxaa laga wariyey ninkaas xaaris alcawar waa raggii sayid cali radi allahu taala ardah wax ka bartay can cali wuxuu ka taala ardah sayid cali qaala wuxuu yidhi sayd cali qiila waxaa la rasul rasuulka allow inii qiila waxaa la ya rasul rasuulka allow ina ummataka ummadaada satuftatanu waa la fidnayn doonaa ama ina ummataka ummadaada satuftatanu miyaa la finayn doonaa min bacdi gadaashaa ummadaada ma la finayn doona gadaashaa qaala wuxuu yidhi alkitaabu min bacdika qaala wuxuu fasa'ala rasuul alla rasuulka alla fasa'ala wuu weydiiyey rasuula rasuulka alla sal slem aw amaba su-ila asaga ayaa la weydiiyey malmaqhraju fidnada inay dhacaysa waaba cadda weeyaan nabigu uu ka nabiga ayaa marka weydiiyey amaba la weydiiyey maxaa looga bixi karaa fidnada ayada iyo muxuu ahaa imtixaankaas iyo masaaibtaas qala wuxu yidhi alkitaabu alcasiizu kitaabka casiiska ah waa qur-aanka kariimka ah alladii kaasoo laa yatiihi uusan uga imaanaynin albaailu baailka min beyni yadayhi hortiisa walaa min khalfihi gadaashiisa tanziilun huwa isaga tanziilun waa mid la soo dejiyey min xakiimin laga soo dejiyey alla xikmad badan xamiidin ee maxmuudin la mahadiyey man ibtaqa qofkii dalbo alhuda hanuun dalbo min hayrihi qur-aanka meelaan ahayn mxuu ka doona adalahu llah alla weyne ayaa baadiyeeyo waman waliya ninka muxuu ahaa u istaago hada alamra amarkan oo xukunka ah oo min jabbaarin mid waxaa weeyaan dulmi badano ah oo xoog badano ah oo fa xakama ku xukuma bihayrihi qur-aanka waxaan ahayn ku xukuma qasamahu llah allah alla ayaa kala jebiyo qur-aanka addikru alxakiimu ee waxaa weye xikmad badan wاnuuru waa nuur almubiin ee cadaan badan wاsiraadu waa jid almustaqiim ee toosan laa shaka intaas iyo in ka badanba qur'anka ilah wey subxana wa tacaala fiihi qur-aanka ayuu ku sugnaaday khabaru man duul khabarkooda iyo warkooda qablakum idinka horeeyey nebi aadam iyo abuurka la uumaayey iyo samaawaadka la uumaayey oo dhan ilaa muxuu ahaa wixii loo dambayn doona ayuu qur-aanka noogu warramaya wanabau maa bacdakum wixi idinka dambeeya khabarkoodana waxaa weeyaan qur-aanka ayuu ku sugan yahay wa xukmu maa baynakum dhexdeen wuxuu ahaaday kala saarna isaga ayuu ku dhex sugan yahi wayaan wixii idin kala saara wa huwa isagana alfaslu waa kala saare laysa ma ahaanin bilhazli ciyaar ciyaar dheel ma ahaanin wa huwa isaga alladii kii weyaalladii kii weyaan samicathu ay maqashay aljinnu jinni ay maqleen weyaan jinni ayaa aladii kii weyaan samicathu ay maqashay aljinu jini ay maqleen weyaan ama jini uu maqlay falam tatanaaha aynan waxaa weyaan ka sirataynin ama dhinac ugu leexanin an qaaluu ama ay kale ay mxuuha kuka isku isku dabamarin an qaaluu inay yidhaahdeen innaa samicnaa qur'aanan cajabaa yahdii ila rushd innaa annaga samicnaa waxaan maqlnay qur'aanan qur'aan cajaban la yaab lah oo wanaag badan oo sarrayn badan oo qiimo badan yahdii dadka ku hanuuniya ilaa rushdi hanuun ku hanuuniya makhluuqaadka iyo makhluuqa iyo insiga iyo jinniga weeyaan walaa yakhlaqu ma duugooba can karati araddi alcelin aad qof ku celceliyo kuma duugooba walaa tanqadi ma dhammaystiranto ma baaba'do amaba ma dugowda ama ma go'da cibaruhu cibrooyinkiisa lagu cibro qaato iyo waxyaabaha qofku ku cibro qaato kama go'do weeyaan walaa tafna ma dhammaato cajaa'ibuhu cajaaibtiisa qur-aanka ma dhammaato weyaan uma intaa kadib qaala caliyun caliya wuxuu ku yidhi xaari xaari wuxuu ku yidhi alawar khud khudha u qaada ilayka xaggaada u qaada yaa acwaru acwarow qaada weyaan qiimahaas iyo wanaaggaas iyo waxaa quruxda badan waa qur-aanka ilaahay qaada saas ayuu sayid cali radialla ta an arda xadiidkaas daarimi ayaa fii sunanihi ayuu rabbigeen subxaana watacaala qur-aanka dhex dhigay hortanaga ayuu yeelaa maalin kasta iyo mar kastood qur-aanka akhriso wuxuu kula too yahay weliga maqlin weliga inaadan maqlin marka haddii aad de tabcan qirada waa inay noqoto qira tamacun aad ku jira oo macaanidii qolofka ula socda laakiin qira markuu akhrinaba qalbigii suuqu dhex taagan yahay ama uu dood ku jiro amaba uu dalkaba ka baxsan yahay amaba waxu xisaabi kaas qiro ma ahan laakiin qirada qofka uu la socdo waxaad akhrina laa shaka qur-aanka waa cajiib nin culammadeena ka mid ah ayaan la yaabay wuxuu yidhi qof qur-aankaan akhrina oo haddana murugoonaan la yaabay isaga dabcan qur iska akhriya daa'iman oo abadan carabka ma qala qof qur-aankaan oo murugoona ayaan la yaabay qof qur-aankaan oo cidloona ayaan la yaabay qof qur-aankaan oo baahana ayaan la yaabay qof qur-aankaan akhrina oo xanuunsan ficlan wuxuu ku leeyahay wax alla wixii dhib ahoo jiro oo dhan isaga ayaa muxuu ku hilmaamsiini dheef dhan ood taagi lahaydna isaga ayaa ku hilmaamsiini waa nin jooga culimadana ka mid ah xafidahu llahu racaa runti ficlan ninka isaga ah waa qur-aan socda qur-aan socda weyaan marka qur-aanka waa macnahaas ayuu leeyahay saas ayuuna yahay marka qofka muminka ah waa ka faaida weyan xadidka afar boqol iyo sagaashanaad can kacb ilaxbaar waxaa la wariyey raximahullah qaal wuxu yihi kacab waa ninkaas aa taqaaneen muxuua mukhadramka ahaa calaykum mukhadramka waa qofkii jaahiliga soo gaaray islaamkana soo gaaray kadibna aanan islaamin ilaa mxuu ah nabigan uu ka dhintay calayhi salaatu wasalaam ninkaas weyaan calaykum kadibna soo islaamay calaykum laazima dushiina hada bilqur'aani qur-aanka fa inahu qur-aanka fahmu lcaqli caqliga fahamkiisa weeyaan wa nuuru lxikmati xikmadda nuurkeeda weeyaan wa yanaabicu lcilmi cilmiga ilaah uu ka soo burqado weeyaan wa axdathu lkutubi kutubta kan ugu dambeey biraxmaani ali raxmaanka cahdan xagga ogaalka oo alla xaggiisa kitaab ka soo deg kii u dambeey weeyaan wa qaala wuxuu yidhi fi tawraat towraadna alla wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala yaa muxamadu muxamadow innii aniga munazilun calayka dushaada ayaan kusoo dejina towraatan towraat xadiiatan ee cusub waa qur-aan cusubun waa waxyi cusub saas way macnahiis taftaxu biha waxaad ku furaysaa acyunan indha indhayaala cumyan ee indhabeelay ayaad indhaho ugu furaysaa wa aadaanan oo baatilka ku indhabeelay wa aadaanan indhaga oo summan dhagatirmay oo xaq ka dhagatirmay oo baatilku dhaga tiray ayaad dhagaha ugu furaysaa weyaan wa quluuban qalbiyaalo oo qulfan qufu weyn lagu dhejiyo oo xirxiran ayaa qur-aanka aad ku furaysa ayaa nabigeen ayuu muxuu ahaa ayaa ayaa muxuu aha ayuu ku yidhi towrad saas ayuu muxuu aha caddaynaya ninka la yidha kacab alaxbaar raggi wuxuu ahaa yahuudda ahaa yeman asalkiisa yeman ayuu ka soo jooday kadibna waxaa weeyaan akhiiran shaam ayuu aaday kadibna halkaas ayuu muxuu ahaa diinti ku qaatay yahuudda ku qaatay kadibna eh, xilliga nabigeena uu la soo bixi alai slat muusan islaamin markuu nabigeena geeriyooda alai slat kadib ayuu islaamay nin aad caalim aho qiimo badan ayuuna ahaa raximah llah raxmatan waasica xadiidka far boqoli kutubihii hore marka wax buu kasoo naqliyaa marka ragga israa'iiliyaadka soo naqliya ayuu ka yahay laakiin inta badan waa in kitaabka waafaqsan xadidka afar boqol ama sunada nabigeena waafaqsan alai slat slam xadidka afar boqol iyo kob iyo sagaashanaad can la wariyey radi allahu ta an arda qal wuxu yhi hada alqur'aana qur-aankan ma'dabat waa martiqaadka alle fakhuduu minhu ka qaata ma stata wixii aad awoodaan ka qaata weyaan fa inii aniga la aclamu ma ogi shay-an shay asfara ka ziiroosan amaba ka ebersan min khayrin khayr ka ebersan min beytin guri oo laysa uusan fiihi gudihiisa min kitaab ilah kitaabka ale shayan shay shay kay muxuu ahaa ka baaba'san ka firaaha yeela kuraasaa taalla meel lagu fariista meel la saaxada meel lagu nasto wamaa ilaa dalika waa guri buuxa sooma guri inta muxuu ahaa la kireeyey kadibna eber waxba ay ku jirin waxaa kasii ebersan oo ka faaruqsan guri qur-aan muxuu ausan dhex olin oo qur-aan aan lagu akrinaynin oo qur-aan aan lagu dhex aqoonin kaasaa ugu meel ka ebersan ma arkin ayuu nabiga alayhi salatu slam hhy amaba w cafwan wuxuu leeyahy ninka le cbdullah mascuud radi allahu ta an arda hhy wain wain alqalba qalbiga aladii qalbigaasoo laysa fii usnayn min kitaab illahi kitaabka la shan shay kharibun waxaa weye meel kharib ah oo kharaabsan weeyaan ka kharaabi lbeyti guriga kharaabay oo eberka ah alladii kaasoo laa saakina lahu mid dega uusan dhex joogin weeyaan imaam daarimi ayaa soo saaray fii sunanihi wa rijaalu hiqaat isagoo marfuuc ayaa jira albeyt aladii alqalb aladi laysa fiihi lqur'aan kalbeyt alkharib ka sanad ahaan waa u daciif weyaan isagoo marfuuca laakiin mawquufka rijaalu hiqaat weya xadidka afar boqol iyo laba iyo sagaashanaad cabdillahi bn camr bin caas radi allahu taca anhuma ana rasul la sal sl sl qal nabigan wuxuu yidhi man qara'a alqur'aana qur-aanka qofka akhriyo faqad istadraja wuxuu keensaday annubuwata nabinimada beyna janbayhi nabiyuu noqday macnaheeda ma ahan waxaa weeyaan wixii nabigan lagu soo dejiyay calayhi salat slaam ilaahay baa muxuu ahaa siiyey hayra anahu laakin anahu laa yuuxaa looma waxyood ilahi isaga weyaan laa yenbaqii ma haboona lisaaxibi alqur'aani qur oo xanaaqo maca man wajada qofkii xanaaqo inuu la xanaaqo ma haboono weeyaan walaa yajhala yuusan jaahilnimo falin walaa yajhal inuu jaahil noqdo u jaahilooba maca man jahila qofki jaahil noqdo uu la noqdana ma haboono weeyaan wa fii jawfihi uurkiisa iyo calooshiisan uu ku sugan yahay kalaamullahi kalaamka alla tacala koray saas ayuu muxuu ahaa caddaynayaa nabigeena sal slam xadiidkaas alxaakim fii musadarki ayuu kusoo saaray imaam dahabina wuxuu le wa xadiis weeyaan baabun alqur'aan qur'aan kalaamullah kalaamka alle weyaan can camr bn dinar can camr bn dinar waxaa laga wariyey qala wuxu camr dinar raximahullah adragtu waxaan haleelay annaasa dadka ayaan haleelay mun mundu sabciina sanatan toddobaatan sana laga soo bilaaba yaquuluuna iyagoo la alla weyne alkhaaliqu waa uume isagaa khalqiga uumay wamaa siwaahu wixii ka har makhluuqun waa caqiidadii waa makhluuq wix alla ka soo har waa makhluuq walqur'aan qur'aankana kalaamullahi kalaamka alle weyaan marka iyada ah lalahaa qur-aanku waa makhluuq oo maamuun iyo dadka ay dhibayeen koleyb xiliyadaas aad ugama fogo weyaan xadidka far afar iyo sagaashanaad can shahn ibni xawshab waxaa wuxuu yidhi qaala rasul waa mursal xadiidka marka mursal weyaan mursalkana min anwaac daciif inuu ka mid yahy waad wuxuu yidhi inkastoo culimada ay ka hadlaan qaala wuxuu yidhi shah ibnu xawshab qaala rasul wuxu yidhi sal fadlu kalaam ilahi kalaamka la fadligu ka fadli badanya calaa kalaami khalqiisa kalaamkiisa ka fadlilah ka fadliga alle ka fadli badanya calaa khalqii khalqiisa ayuu la tooya weyaan mursalun isnaadu saxiix sanad ahaan waa saxiix waa xasan cafwan laakiin waa mursal weeyaan baabun fadlu istimaaci qur'an qur'anka in la dhegeysto fadliga ayuu baabkan u baabiyay xadidka afar boqol iyo shan iyo sagaashanaad can ibn cabaas waxa la wuri cbdullahi bin cabaas ibn cabdilmutalib ibn cami nebi sal slam qaal nabiga qaala wuxuu yihi cbdullahi bin cabaas man istamaca qofka dhegeystay laayatan aayad oo min kitaab ilah kitaabka alleh kaanad le waxay u ahaataa nuuran weeyaan darimi ayaa soo saaray sanadkiisa waa daciif xadidka afar boqol iyo lix iyo sagaashanaad can khaalid ibni macdaan waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi khaalid ibn macdaan raximah ullah ina aladii kii yaqra'u akhrina alqur'aan qur'aanka lahu isaga ayuu usugnaada ajrun ajar wa ina aladii kii yastamicu qur-aanka dhegeystana ajran ayaa usugnaatay laba ajar imaam daarim ayaa soo saaray wuxuu ku yidhi waxaad eegtaa afar boqol iyo shan iyo toddobaatan afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatan afar boqol iyo afar iyo sideetan eeg ayuu leey macaanida aad xambaarsan yahay arrinta isaga ah axaadiisda saxiix ayaa ku cadaynaysa hada wallah aclam wsal l sl abdil wsl mustafa